بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وأولات وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات وأصطفى البنات culima waxaynu ka soo hadlaynay shay kaste oo la rafciyo damaa lagu rafciyaa baynu soo nidhi shay kaste oo la nasbiyana fatxaa lagu nasbiyaa baynu soo nidhi shay kaste oo la jerana kasraa lagu jaraa ayaynu soo nidhi shay kasteoo la jasmiyana sukuun baa lagu jasmiyaa baan soo nidhi mustahnayaa toddoba baab ah ayaa jirta toddobadii baab ee mustahnaha ahayd ayaynu qayb ka mid a ah halkan ku arkaynaa wa ulaati lafdiga ulaati a mooyaane ulaati mooyaane iyo wamaa kii mooyaan jumica lagu jamciyey bialifin alif iyo wataa'in ta' lagu jamciyey alifka iyo ta'da oo masiidatayni la siyaadiyey alif iyo ta zaa'ida ereyga jamaca lagaga dhigay mooyaane iyo wamaa ka summiya lagu magacaabay bihi isaga oo minhumaa labadooda ka tirsan fa yunsabu bilkasra waxaynu culima haddaba halkan ku arki doonaa baabka mustathnuhu waa baabka loo yaqaano jamac mu'anathu saalim jamac mu'anathu saalim baabkiisa ayaa mustathne noqonaya oo la yidhi mustahne aynu ka dhigno haddaba baabkan jamaca muanathu saalim qolo magiciisa jamac mu'anahu saalim bay yidhaahdeen waa inta badan kitaabta sida ku qoran qolona waxay yidhaahdeen maa jumica bialifin wataa'in taa'in masiidatayni waxa sawaabka iyo saxda u dhow sawaabka iyo saxda waxa u dhow inaynu nidhaahno maa jumica bialifin wataa'in masiidatayn magacaa ayaa saxda iyo sawaabka u dhow maa jumica bialifin wataa'in masiidatayn sababtuna waxa weeyi mu'anasnimadii way jabtay oo waxaa la arkay jamac mudakara isagoo jamacani ah saalimnimadiina way jabtay oo waxaa la arkay isagoo jamcu tagsiir ah labada ereyba waxay ku jabeen istablun oo xerafardood ah istablun oo xerofardood ah marka la doonayo istablun in la jamciyo istablaad baa la yidhaahdaa dee mu'anas maaha waa lab xerafardoodu waa lab hiya lama yidhaha af carabiga laakiin huwa ayaa la yidhaahdaa xerofardood markaynu ka warbixinayno xerofardoodu hiya maahee waa huwa haddaba sidaa darteed istablun baa haddana jamcan lagu jamciyey qodobka labaad ee aynu u baahannahay ee lagama maarmaanka ah ama daruuriga ah een doonayno inaynu isticmaalnaa waxa weeye ee isna saalimnimadu ay ku jabtay rakcatun marka la jamcinayo ereyga rakcatun ah rakcatun waxaa la arkay rakcatun oo rakacaatun lagu jamcinayo rakacaatun oo kaafka la fadxinayo rakcatun rakacaatun waxaa la ogaaday halkaana saalimnimadii inay jabtay ee tagsiir inuu yahay baa taana la ogaaday wa ulaati lafdiga ulaati a mooyaane iyo wamaakii mooyaan jumica la jamciyey bialifin bisababi alifin alif sababteed iyo wataa'in ta sababteed lagu jamciyey alifta iyo taada oo masiidatayni zaa'id laga dhigay amase la siyaadiyeyba iyo wamaa kii mooyaane summiya bihi lagu magacaabay meel wamaa summiya bihi wixii magac laga dhigay oo minhumaa labadoodan ka tirsan waxaynu haddaba doonaynaa halkaa inaan ogaano baabka afraad ee la jamcinayaa inuu yahay baabkan uu sheekhu inoo magacaabay ee maa jumica bialifin wataain masiidatayni la yidhi haddaba baabkan waxaa icraabkiisu uu khilaaful asal noqday nasbaha markuu joogo rafcaha damaa loo baahnaayoo damadii unbaa lagu rafcin jerkana kasraha loo baahnaayoo kasrihii unbaa lagu jeri laakiin ha la nasbiyo marka la yidhaa halkii fatxa lagaga nasbin lahaa ayaa kasre lagaga nasbiyey ereyga ulaatu wuxuu sheekhu u soo saartay maaha jamac mu'anahu saalim laakiin waa mulxaqa jamaca mu'anahu saalim baa loo yaqaanaa waa mulxaq mulxaq wey shuruudihii buu waayey oo mufrad buuna lahayn wax mufrad ah haba yaraatee ma leh saasaa mulxaq loo yidhi ereygaa waa mulxaq markaa ulaatu mulxaq bay noqonaysaa ama waa ismul ismuljamacoo laa waaxida lahu min lafdihi baa la yidhaah erey ay isku dhawaaq yihiin oo jiraa haba yaraata ee e ma jiro marka la rafcinayo waa damo oo ilaahay baa qur'aanka ku yidhi wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun marka la kasrinayana waxa weeyaan waa marka la jerayana waa kasro oo waxaad odhanaysaa marartu biulaati laxmaal laakiin marka la doonayo in la nasbiyo fatxa meesha la keeni maaye kasraa la keeni wa ulaati baa la odhan wa ulaati lafdiga ulaati ah oo mooyaane iyo wamaa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn alif iyo ta' buu magacani xagga dambe ku qaadanaya muslimatun markaan doonayno inaan ka dhigno alif iyo ta xagga dambe kaga dhig kaga dar muslimaatun baynu odhan muslimaatun sheekhu masiidatayni buu shardi ka dhigay alifka iyo ta'duba waa inay ziyaado yihiin wuxuu inaga saarayaa ta'du hadday ziyaado noqon weydo sida meydka marka la jamcinayo amwaat baa la yidhaha amwaad meyd haddaynu amwaad nidhaa ereygaa amwaad ahe ma aha sidaynu ognahay jamac mu'anasu saalim sababtuna ta'daan ziyaado ahayn amwaatun mufradkiibaa maytun ah oo ta'da watay oo ta'du waa asalo waa laamkii ficil ereyga weeyi laamulkelima weeyi ta'daasi haddaba ta'di iyo alifkuba waa inay ziyaado yihiin ta'dii baa inaga hadhay xagga alifka markaynu eegno hadduu alifku ziyaado noqon waayo isna baabkan jamaca mu'anasu saalim noqon maayo waa sida ducaatun iyo qudaatun iyo waxyaabaha lamidka ah haddaynu ducaatu nidhaa ducaatun oo kuwa baaqa samaynaya ah ee ummadda xaqa ugu baaqaya ama dee sharkaba ugu baaqaya ducaatun baa la odhan ducaatun ereyga daaci ah sidiisa ammaan uma aha laakiin mutacallaqa ka dambeeya marka la raaciyo u kala baydhaa madaacin ilaa abwaabi jahannam baa mise waa daacin ilaa daari salaam qofka ilaah waxaa ka dambeeya ayaad ku kala saaraysaa sidaa darteed ummaddeenna intaba ummatulijaaba ayaa loo yaqaanaa ummaddeenna maxaa la yidhaha magaceega ummatulijaaba haddaad ummatu dacwo maqashid meelaha waxaad arkaysaa rag leh ummatu dacwaynu nahay ummatu dacwada idlaaqa culimmada iyo kutubta inta badan lagu idlaaqaa waa kuwa loo yeedhaya gaalada ah ee diinta loogu yeedhaya inta badan ummatu dacwo la yidhaahdaa ummaddeenna waa la qaybiyaa ummatulijaabo iyo ummatu dacwa loo qaybiyaa ummatulijaabadu waa inta islaamka ee ilaahay diinta waafajiyey ayaa la yidhaahdaa ummatulijaaba ummatu dacwadana inta badan qolada xaqa loogu baaqaya ayaa ummatu dacwo la yidhaahdaa haddaba ereyga ducaatuna ta'diisu waa zaa'id laakiin alifkiisiibaa asal ah jamcu tagsiir maaha ereygaa ducaatunihi jamac mu'anahu saalim maaha baan doonayaa jamac mu'anahu saalim ereyga ducaatunihi maaha waa jamcu tagsiir oo sababtuna alifkiiba ziyaado noqon waayey wa ulaatu lafdiga ulaati a mooyaane wamaa kii mooyaan jumica lagu jamciyey bialifin alif iyo wataa'in ta'ka lagu jamciyey mooyaane bialifin wataa'in alifka iyo ta'da oo masiidatayni ziyaada'a ama la siyaadiyey iyo wamaaka summiya lagu magacaabay bihi isaga minhumaa labadoodan isagoo ka tirsan shay kaste oo ismi laga dhigo ama wax lagu magacaabo isagoo markiisa hore ahaa jamcu tagsiir ah, isagoo ahaa jamac mu'anasu saalim sax buu noqonayaa ecraabkanuu inoo qaadanayaa fa yunsabu waa la nasbin bilkasrati kasra ayaa lagu nasbin sida khalaqa allaahu alle ayaa abuuray asamaawaati samaawaadka ilaahay baa abuuray ereygaa haddaba asamaawaati ah jumhuurtu waxay yidhaahdeen waa mafcuulun bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alkasra weeyaan waxaa lagu nasbiyey kasra ayaa lagu nasbiyey halka culimmada kalena ay ka yidhaahdeen waa mafcuululmutlaq oo ereygan mafcuululmutlaq baynu u naqaanaay oo la odhanayaa waxaa la isku hayaa mafcuululmulaqa iyo mafcuulun bihiga maxaa lagu kala gartaa bal haddee aad u eega khalaqa allaahu samaawaati markaynu nidhaa khalaqa allaahu alle ayaa abuuray asamaawaati samaawaatka ayuu ilaahay abuuray mafcuulun bihiga waxaa la yidhaha wax sii jiray eeg mafcuulun bihiga sida badan waxaa loo yaqaanaa wax sii jiray oo wax lagu dul sameeyo miiskan haddaan garaaco waa mafcuulun bihi ilan wuu sii jiraye laakiin samaynta shaygu mafcuululmulaq bay noqotaa haddaan jalastu juluusan idhaa fadhigaasi waa kaan sameeyey laftiisa sow ma aha kaan sameeyey ilan wax fadhiga kuma dul samaynaye jalastu juluusan markaan idhaa waa mafcuululmutlaq haddaan idhaahdo darabtu lwalada alwaladana waa mafcuulun bihi farqiga lagu kala garanayaana waxa weye shaygu hadduu sii jiray oo wax lagu dul sameeyo mafcuulun bihi baa la yidhaahdaa shayga la sameeyey laftiisana mafcuululmutlaq baa la yidhaahdaa haddaba waxay leeyihin khalaqa allaahu samaawaat samaawaadka ilaahay ma waxbuu ku dul sameeyey aayaddan markaynu macnaynayno khalaqa allaahu samaawaat mise iyaga laftoodaaba la abuurayba samaawaadka iyaga laftooda ayaa la abuurayba waxba laguma dul samaynin ee samaawaadka ilaahay baa abuuray khalaqa allaahu alle ayaa abuuray asamaawaati samaawaadka ayuu ilaahay abuuray kolka waa kuwii la abuuray ee mafcuululmutlaq aynu ka dhiganna bay yidhaahdeen wa asdafaa asdafaa miyuu doortay albanaati habla miyuu doortay cala albaniina inamada miyuu ka doortay waa su-aal ilaahay subxaanahu wa tacaala nimanka gaalada ah uu weydiinayo li litacjiizi bayna ku tahay iyo cajsigelin nimankii waa cajsigelin ilaahay su-aal buu weydiiyey inamada iyo hablaha waxay carabi weligoodba jeclaayeen inamada ayaa la jeclaa waxaa dhacday haddaba iyagoo carabtii ay inamada jecel yihiin ay leeyihiin inamadaanu jecelnahay oo dee ka inan dhalaabo uu farxayo ayay yidhaahdeen malaa'igtu waa hablo waa banaatullaahi ilaahay waa hablo ilaahay dhalay bay yidhaahdeen subxaanahu wa tacaala can dalika culuwan kabiira wuxuu ilaahay yidhi kol haddii awoodda ilaahay ay ku jiraan hablo iyo inamaba kuwa wanaagsanina ay inamada yihiin asdafa albanaati cala albaniin ilaahay ma hablaha ayuu doortay uu inamadii ka doortay idinkana inamadii buu idin siiyey xoog xoog hadday tahayna dee mama ilaahay baad xoogteen ood inamada ka xoogteen hadday tahay ilaahay awood loo qirayana sidee buu inamadii wanaagsanaa u dhali waayo ood u tidhahdeen habluu dhalay waa arrin runtii aad iyo aad looga naxo oo nimanka gaaladu ay ku kaceen waa su'aal su-aasha hamsaha iminka asdaf albanaad ku jira hamsatulistifaam baa la yidhaah hamse hamsatulwasliyaa ka horeeyey oo wuxuu ahaa aistafalbanaat bay kelmadu ahaan jirtay aistafalbanaat i markay kulmaan ai ayaa hamsaha dambe wasliga a ah meesha laga saaraa gebi ahaanba astafa miyuu uu doortay albanaati hablaha miyuu ilaahay doortay haddaba ereyga albanaati ihi waa jamac mu'anahu saalim ama mulxaqiisii mulxaq bay qole u yaqaaniin oo jamac waxay uga dhigi waayeen saalim buuna ahaynoo bintada ba'daa kasro sidan jirtay markay mufradka tahay bintun bay ahaan jirtay bintun markii jamaca laga dhigay banaat baa la yidhi oo ba'dii baa la fadxiyey haddii xarakaba la bedelo oo tabdiilu shagliba haddaan aragno jamaca mu'anasu saalim ma galee jamcu tagsiir ku galaa kolka albanaadkani waa jamcu tagsiir sidii jamaca mu'anasu saalim la icraabayo oo alif iyo ta abuu sitaa kasraana lagu nasbinaya maadaamu tagsiirba meesha yimid dee aan iska dayna haddaba jamac mu'anasu saalimo magacaba aan bedelno oo aynu nidhaahno maa jumica bialifin wataa masiidatayn ama saalim ha noqdo sida asamaawaad ama sida alfaatimaad ama saalim yuuna noqonin oo tagsiir ha noqdo sida albanaat oo kale albanaat iminka ilan xarafkii koobaad baa bintun buu ahaa kasre sidan jiroo la fadxiyey tabdiilu maca ziyaada ku jira tabdiilu maca ziyaada jamcu tagsiir buu iska ahaan jiray sidaynu naqaanay tabdiilu shakli maca ziyaada taas ayay hadaba culimmadu ereyga albanatia qolana aynu ku magacownaba yidhaahdeen qolana magacanba aynu bedelno jamaca mu'anahu saalimo aynu nidhaahno maa jumica bialifin wataain masiidatayn sidaa aynu nidhaahno oo ereyga aynu isticmaalno ayay culimmada qaarkoodna qaateen halkaa haddaba wamaa sumiya bihi minhumaa miyuu yidhi mise minhaa halka halkaa inoo qoray minhumaa mise minhaa dhammaan muxuu inoo qoray wamaa summiya bihi minhumaa buu inoo qoray saw ma wuxuu uga jeedaa labada jamac jamaca mudakaru saalim iyo jamaca mu'anasu saalim istidraad waxa la yidhaha buuna halkan uga jeedaa wa ulati wa ilaa ulaati lafdiga ulaati a ah mooyaane waa mustahna ulaatidaasi mustanay ku cadfan tahay wa ilaa ulaati waxa laga reebayaana xagga nasbaha iyo wamaa wa ilaa maa kii mooyaane mooyaane waa inaad tidhaahdo markaad macnaynaysid jumica lagu jamciyey bialifin alif iyo wataainta alifka iyo taada oo masiidatayni ziyaado laga dhigay iyo wamaa kii mooyaane summiya bihi magac laga dhigay minhumaa labadoodan isagoo ka tirsan waa labada saalim jamcan muanausaalim iyo jamcii mudakarusaalim haddaba labadan marka kan lasoo reebo fa yunsabu bilkasradani jamaca mudakaru saalim uma taalo jamacan muanasu saalim bay u taallaa jamaca mudakaru saalimna dee waan soo marnay haddii minhumaa la celiyo labadaas u celinayaa fa yunsabu waa la nasbin bilkasrati kasro ayaa lagu nasbin kasro ayaa lagu nasbinaya khalaqa allaahu samaawaati oo kaleba weeye asamaawaati waa mansuub oo kasraa lagu nasbiyey wa astafa albanaati oo kaleba weeye albanaati waa mansuub oo kasraa lagu nasbiyey albaab araabic baabka afraad oo mimaa kii ka tirsan kharaja ka baxay can ilasli asalkii maaka weeyaan jumica la jamciyey bialifin alif iyo wataa in ta lagu jamciyey alifta iyo ta'da oo masiidatayni la siyaadiyey ka hindaatin iyo wa zaynabaatin oo kaleba weeyi inta badan al baa lagu dari jiray alhindaati wazaynabaat fa innahu yunsabu waa la nasbin bilkasrati kasro ayaa lagu nasbin niyaabatan iyadoo wakiilka ah can ilfadxati fadxaha iyadoo wakiilka ah taquulu waxaad odhan ra'aytu waxaan arkay alhindaati hindooyinkii baan arkay wa zaynabaati zaynabooyinkiina waan arkay qaala allaahu tacaala alle ayaa yidhi khalaqa allaahu alle ayaa abuuray asamaawaati samaawaadkiibuu alla abuuray wa asdafa albanaati asdafaa miyuu doortay albanaati habla miyuu doortay waa nasbihii unbay kolkaa unbu baabkani niyaabi yahay nasbihii unbuu niyaabi noqday fa amaa fi rafci xagga rafcaha dhexdiisa waljari iyo jarka dhexdiisa fa innahu isagu cala alasli asalkii ayuu ku dul sugan yahay taquulu waxaad odhan jaa'at waxaa timid alhindaatu hablihii hindooyinka ahaa fa tarfacuhu waad rafcin bidammati dammo ayaad ku rafcin wa marartu waxaa kaloon soo maray bilhindaati hindooyinkii baan soo maray fatajuruhu waa jeri bilkasrati kasro ayaad ku jari walaa farqa farqina uma dhaxeeyo bayna an yakuuna inuu yahay musamaa haadaljamci jamacan musamihiisu mu'annasan mid la dhadigeeyey bilmacnaa xagga macnaha oo bilaata ah ka hindin kaleba weeye iyo wahindaatin ow bitaa'i iyo ta in lagu dhadigeeyey oo macnaha uu lab ka yahay lafdigana laga dhadigeeyey ka dalxata wa dalxaatin oo kaleba weeye ow bitaa'i taada iyo walmacnaa macnahaba mid lagu dhadigeeyey inuu yahay jamiican ka faatimah wa faatimaatin oo kaleba weeye ow bilalifi alif in lagu dhadigeeyo alifta almaqsuurati maqsuurada ah ka xublaa wa xublayaatin oo kaleba weeye aw ilmamduudati amata mamduudada ah ka saxraa'a wa saxraawaatin oo kaleba weeye ow yakuuna ama inuu noqdo ow yakuuna musamaah ama inuu musamihiisuba yahay mudakaran lab u eg muanasnimadiibuu ka baxee ma haysa halkaa ow eeg wuxuu ku yidhi mudakaran ow yakuuna musamaahu mudakaran jamac mu'anas mu'anaskaasaa la diiday oo waxaa la yidhi magacan isawka labk labka mararka qaar laga keeno ka istablin oo xela fardood oo kaleba weeyi wa istablaatin oo xela fardood eh, ka jamaca ah oo kaleba weeyi wa xamaamin xamaam iyo wa xamaamaatin oo kaleba weeyi labbuu labadaa ereyba ay si toosa ugu soo arooreen wa kadaalika kaasoo kale laa farqa farqi ma aha bayna an yakuuna inuu yahay qad salimad miday badbaaday binyatu waaxidihi mufradkiisa binihiisii iyo dhiskiisii ka dakhmatin waa mid buuran wa dakhmaatin iyo kuwa buurbuuran oo kaleba weeyi hadda waa saalimkaasi ow tagayarad iyo inay doorsoontay ka sajdatin waa sujuudi jiimka reeban baa la fadxin doonaaye eeg wa sajadaatin sujuudooyinkii wa xublaa mid uur leh wa xubliyaatin kuwo fara badan oo uur leh wa saxraa'a saxaarihii lamadegaanka ahaa wa saxraawaatin meelo lamadegaana alaa taraa war miyaadan ogeyn alaa taraa miyaadan ogeynna way noqotaa miyaadan arkayninna way noqotaa alaa taraa war miyaadan ogeyn anna alawala ka koobaad muxarakun in la xarakeeyey wasaduhu wasadkiisa waa sajdadii wa haani ka labaad wa haaniya ka labaad qulibad in la qalbiyey alifuhu aliftiisa yaaan ya loo qalbiyey waa xublaadii wa wathaalita ka saddexaad qulibad in la qalbiyey hamsatuhu hamsihiisa waawan in loo qalbiye waa saxraa'a walidaalika sidaa darteed cadaltu waxaan garab maray oon ka baydhay can qowli akarihim culimmada badankoogu hadalkoogii ay odhan jireen jamci almu'anaf asaalim magacaa ay jamci lmu'anaf asaalim yidhaahdeen waan ka baydhay anigu weynanka buu ku sidaa ma odhan anuu waxaan idhi buu ku leeyay maa jumica bialifin wataain masiidatayn waayo waxaa la ogaaday inuuna mu'anafna ahayn mar kaste saalimna ahayn mar kaste saalimna mar kaste maaha mu'anafna ma aha mar kaste dee sidaa darteed jamac mu'anau saalimha laga daaya haddaba ilaa an qultu ilaayoon anigu idhaahdo ilaa an qultu inaan idhaabaan u baydhay aljamcu kii la jamciyey bilalifi wataai alif iyo lagu jamciyey liacummo si aan u camimo jamca almu'anasi jamaca mu'anaskaah wa jamca almudakeri iyo jamaca mudakerkaa wamaa ka salima fiihi uu badbaaday almufradu mufradku kuu badbaaday iyo wamaa ka tagayara uu doorsoomay intaba waqayatu waxaan ku qayday alalifa wataa'a waxaan ku qayday biziyaadati baan ku qayday alifkiyo tadu inay ziyaado yihiin liyakruja si uu u baxo naxwu beytin wa abyaatin oo kale wa meytin wa amwaatin oo kale fa inna taa'a ta'da fiihimaa dhexdooda ihi asliyatun asliyo weeyi fa yunsabaani waa la nasbinayaa bilfatxati fatxaa lagu nasbin cala alasli asalkii taquulu waxaad odhanaysaa sakantu waxaan degay abyaatin guryo waxadartu waxaan xaadiray amwaatan dad dhintay qaala allaahu tacaalaa alle ayaa yidhi wa kuntum waxaad ahaydeen amwaatan kuwa dhintay oo fa axyaakum ilaahay baa idinsoo nooleeyey wa kadaalika kaasoo kale weeye naxwi qudaatin iyo wagusaatin fa inna taa'a ta'da fiihimaa labadaa ku dhex jirtaa wain kaanad haba ahaato zaa'idatan mid zaa'ida ilaa ana alalifa aliftii fiihimaa dhexdooda asliyatun waa asliyo liannahum liannahaa iyadu munqalibatun waxay ka soo gadoontay can aslin xaraf asal ah alaa taraa war miyaadan ogeyn ama miyaadan arkaynin anna alasla asalku inuu ahaa qudaatun asalkeegu qudayatun qudayatun marka la yidhaha qaacidadii qalbigaa ku dhacday ee odhanaysay taxaraka xarfulcilla waa ya-da wainfataxa maa qablahu waa daadka qulibat alcillatu alifan fasaara qudaatun waguzaatun wagusawatun liannahaa iyadu min qadaytu iyo wagazawtu bay ka ahaatay falamaa taxarakat markay xarakowday alwaawu wowdu markay xarakowday walyaau ya-duna ay xarakowday wanfataxa kordhow uu qaatay maa qablahumaa labadaaba wixii ka horreeyey qulibad waxaa loo bedelay labadoodaba alifayni laba alif baa loo bedelay falidaalika sidaa darteed yunsabaani waa la nasbinayaa bilfadxati fadxo ayaa lagu nasbin cala alasli asalkii hore lagu fadxiyo taquulu waxaad odhan ra'aytu waxaan arkay qudaatan dad qudaad ah oo wax kala xukumaya wa khusaatan dad khusaad ah oo meel ku duulaya ayaan arkay in shaa allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu maantana inoogu egaanaya wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam halkaa wamaa summiya bihi minhumaada axsanku waxa weeye in sidaa laga dhigo oo labadaa loo celiyo waxaase jira rag u celiya minhumaada ulaatuda iyo jumicada labadaa u celiya waxa ka wanaagsanna wamaa sumiya bihi minhaa minhaa inaad iska tidhaa baa kasii fiican hadduu minhaa inoo qoro cibaaradaasaa ka saxsan